بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرسد في الليل زحل xaarat alafkaaru fi qudrati man qad hadaanaa sublana caza wajal kataba almowta cala alkhalqi fakam falla min jamcin waafna min duwal ayna namruudu wakancaanu waman amlaka alarda wawalla wacazal أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا وهلك الكل ولم تغن القلل أين أرباب الحجاء أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل أي بني اسمع وصايا جماعات حكما خوصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واxtafil lilfiqhi fi diini walaa tashtagil canhu bimaalin wakhawal wahjurin nawma waxaasilhu faman yacrif ilmaadluba yaxqir maa badal laa taqul qaad dahabat arbaabuhu kulu man saara calaa darbi wasal faizdiyaadu lcilmi irqaamu lcida wajamaalu lcilmi islaaxu lcamal جميل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في نطق اختبل qaala naadimu raximah llah waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa laamiyatu ibn lwardi ama qasiidatu ibn lwardi ama nasixat likhwan wa murshidat lkhullaan wuxuu yidhi naadimku sadiq sharca walaa tarkan ilaa rajulin yarsudu fi leyli zuxal sadiq rumee asharca sharciga rumee walaa tarkan ha u leexanin oo ha u iilan ilaa rajulin nin ha u iilan rajulka oo yarsudu dhufayska ugu jira fi leyli habeenka zuxala xidiga zuxal la idhaahdo nin dhufayska ugu jira ninkaasi ha u iilanin asharcu washariicatu waddiinu walmillatu alfaadu mutaraadifa waa alfaad intaasiba isku wada macnaa weeye macnahoodana waxaa looga jeedaa waa waxa allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu jideeyey ee ah awaamir ahna manaahi iyo waxyaalo laga reebay markaa macnuhuna wuxuu noqonayaa iimaan dhammaystiran ula imo wax kasta oo uula yimiday shaaricu walaa tarkan ilaa rajulin yarsudu fi leyli zuxal rakanka waxaa la waa almayl waa leexashada weeye rasadkana waxaa la dhahdaa altaraqub walintidaar in dhufayska loogu jiro oo la sugo ayaa la dhahdaa zuxalna waa ismu kawkabin min alkawaakib waa ismuu xidig leeyahay xidigaha ka mid a markaa wuxuu ugu gaar yeelay xidiga zuxa la ydhaahdo xagga sheegitaanka waa liajli lkaafiya waayo kitaabku waa laamiya hoorsigiisa ayaa laam ku dhammaanaya sidaa aawadeed zuxal wuxuu ku dhammaanayaa laam halkaa sidaa aawadeed ayaa uu u doortay oo ugu gaar yeelay xagga sheegitaanka uu sheegay xidiga zuxal ama culimadu waxay leeyihin waa likownihi acdam alkawaakibi xidigaha isaga ayaa ugu weyn sidaa aawadeed ayaa ugu sheegay macnahana waxa looga jeeda waa mutlaqu nujuum waa oo dhan weey ama sabco sayaaraha ha mid ahaadaan ama waxa weeyaan yay ka mid noqonin waa mutlaqu nujuum macnaha beydkuna waxau noqonayaa axkaamta sharciga oo dhan rumee mid yaqiin kaga suganna noqo hana ka shikiin munajimka iyo kuwa wax sheeg sheegana ha u leexaninoo warkooga ha qaadin sadiq rumee asharca sharciga rumee walaa tarkan ha u iilanin adigu ilaa rajulin nin ha u iilan rajulka oo yarsudu sifaynu ka dhigana dhufayska ugu jira fi leyli habeenkii zuxala xidiga zuxa la idhaahdo sarfigiina waxa u diida waa maxay waa calam maca cadliya ah, qawaacidkan ku qaadan waa cadligii weliba ahaa ya Ah, taqdiiriga kiyaa weyaan cadligii taqdiiriga ahaa marka ficilka rakana rakana culimmadu waxaay leeyihiin culimada qaarkood waxay yidhahdeen waa shuhratulfatxay yidhahdeen waa shuhratulfatxa oo rakana yarkan weeyaan qawaacidkana waxaa lagu hayaa wax shuhratfatxa la ydhahdaa inaynu jirin marka culimmadu waxay yidhahdeen rakanadani tarkantu halkay noogu taallaa waa min baabi tadaakhuli luqatayn bay dhahdeen tadaakhuli luqataynkana waxaay yidhahdaan culimmadu marka ay ka warramayaan waa in uu ficil ku soo arooro laba wasan labada wazan marka uu ku soo arooro marka ficilkaa la mudaaricaynayo labadii maadi mid kamida ayaa la dilaya ka la dilay mudaariciisii baana la keenaya markaa rakanaa laba wasan kusoo aroortay facalo iyo facila kadibna markii la mudaaricaynayo mudaaricii rakano loo baahday waxa la digay waxaa la dilay maadigii facila ee rakina ahaa kadibna maxaa la sameeyey mudaariceegii oo yarkan ayaa lala yimid waa min baabi tadakhul lqatayn wax jurot fadxa la ydhahdaa xaarat alafkaaru fii qudrati man qad hadaanaa sublanaa caza wajal xaarat waxay la wareertay alafkaaru fikiradii fii qudrati man ay fii qudrati ladii allihii awooddiisa ayaa ay ka wareertay qad hadaa hanooniyey naa annaga sublanaa ay sublanaa jidadka yaga iyo wadooyinka yaga nagu hanooniyey caza qaalib ahaa ay huwa allah oo wajalla weynaa ay huwa allah xaarat min alxiirati alafkaar waa jamcu fikrin oo bimacna alcaqli baa loo jeeda mantaasina waa ismu mawsuul wey allah bayna ku dhacaysa sublana waa jamcu sabiil sabiil buu ku jamciyey maxay sublana uu ku jamciyey wuxuuna u reebay caynta ile waa subule wuxuu u reebay waa lidaruurati nadmi waxaana looga jeedaa culimay waa mutlaqu ariiq baa loo jeeda ama waa kacad ee waadixa ah waana la tadkiiriyaa lafdiga subul markaa maxsuulka beytku waxa uu noqonayaa afkaartii iyo xuquushii waxay ka wareertay allaha subxaanahu wa tacaala awooddiisa noo caddeeyey annaga duruqdana gaadhsiinaysa sacaadatu daarayn ayaa waxa weeyaan afkaartii ay la wareertay xaarat waa ay wareertay al afkaaru fikiradii fii qudrati man ay fii qudrati aladii allihii awooddiisa ayaa ay la wareertay qad hadaana nagu hanooniyey subulanaa wadooyinkanaga caza qaalibahaa ay huwa rabbi oo wajalla weynaa ficilka hadaa lua alcarabiya laba mafcuul buu talaaba laba mafcuul ayaa uu talaaba marka waxaa isku haya nimankii la odhan jiray xijaaziyiinta iyo nimankii la odhan jiray reer banu tamiim ayaa isku haya xijaaziyiintu waxay leeyihiin laba mafcuul buu iskiisa ugu tallaabaa ficilka hadaa waa calaa xaddi qowlihi tacaala ihdina asiraata almustaqiim wamaa lanaa anlaa natawakala cala allaahi waqad hadaanaa subulana toos bay ugu tallaabaysaa bay leeyihin nimankii reer banu tamiimna waxay leeyihin mayane mafcuulka hore bidaati ugu tallaabaa amaa mafcuulka labaad miya xarfujar buu ugu tallaabaa laba mid weeyaan xarfujarkaasina inuu laam yahay iyo inuu ilaah yahay labada mid wey wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada muxuu ugu tallaabay laam buu ugu tallaabay waahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha muxuu ugu tallaabay xarfujar markaa banu tamiim waxay leeyihin hadii aad aragtid hadaa oo labadii mafcuulo qaatay waa min baabi tawasuc waalqowl araajix huwa qowl alxijaaziyiin iyaguna qur-aanku luqadooda kusoo degay kataba almowta cala alkhalqi fakam falla min jamcin wa afnaa min duwal kataba allah waa waajibiyey almowta geerida ayuu ku waajibiyey cala alkhalqi ay cala almakhluuqi makhluuqa dushiisa ayaa uu ku waajibiyey fakam falla inta uu jebiyey badanaa min jamcin colaal wa afnaa inta uu dhammeeyey badanaa min duwalin dowlado kataba bimacnaa qadaa wa awjabo weeyaan waa waajibiyey weeye allah faacilkuna wuxuu u noqonayaa kataba faacilkeegu waa man oo alfaada hore aynu kusoo sheegnay mawdkuna waa faacilkii kataba weeyi cala alkhalqi alkhalqi masderkaa wuxuu uga jeedaa bimacna almakhluuq buu uga jeedaa cala alkhalqi ay cala almakhluuqi asha ku jirtaana waa lilistiqraaq oo maanshayn bay tusinaysaayo awjaba almowta calaa jamiici almakhluuqaati min sagiirin wa kabiirin wa jaliilin wa xaqiirin waaniyin wa faqiirin cid ka baxsanaysaa ma jirto intaba geeri ayaa waxa weeyaan u taalla kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum ywma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur kullu buu allahna isticmaalay lafdigaa kullu waa min alfaad lcumuum siyaquhu kullu aw ilcumuumu waqatala ladi lati lfuruuc waa kiimaa maraaqi sacuudigu marka waa min alfaad lcumuum cid ka baaqanaysaa ma jirto kamtaasi waa kamtii khabariyada ahayd weeyaan falla bimacnaa hazamo weeyaan macnaheegu faacilkeeguna wuxuu noqonayaa allah jamcin bimacna aljamaaca ayaa loo jeedaa wa afnana bimacnaa adhaba u tegsiyey weey duwalkuna waa jamcu dawlatin maa yatadawal oo waxa laysku dhiidhiiba xilka layskaga dambeeyo halkana waxaa looga jeeda buldan iyo beledo ayaa looga jeeda minta jamcin iyo duwal ku jirtaana waa ziyaado weeyaano waa mafcuulkii weeyaan jamcin iyo duwalku kataba allah waa qoray ama kataba allah waa waajibiyey almowta geerida ayaa uu waajibiyey cala alkhalqi ay cala almakhluuqi makhluuqa dushiisa ayaa uu ku waajibiyey fa kam falla inta uu jebiyey badanaa allah min jamcin ay jamcan jamaaco ama min jayshin na waa sax min jayshin ciidanna waa sax wa afnaa inta uu allah tegsiiyey badanaa min duwalin ay duwalan dowlado iyo buldaan inta uu tegsiiyey oo allah geeri uu ku xukumay farabadana badana maxsuulka beydku waa maxay macnihiisa guud ee ijmaaligii allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku xukumay geerida oo uu ku waajibiyey makhluuqaadka oo dhan ruuxna waxa weeyaan kama fara muruxsanayo in fara badan oo jamaacadana waa allah subxaanahu wa tacaala waana baabiyey oo waa tegsiyey in fara badan oo bilaadaa dadkii ku noolaa iyo dadkii ehelka u ahaana allah subxaanahu wa taala waa halaagay n mrud wkncan wman mlaka arda wwalla wazl ayna me namrudu namruud ninkii la jiray me wa kancaanu kancaan me wa man ay waladii kiime amlaka mulkisiiyey ay huwa manku alarda dhulka cid u dhiibay ee mulkisiiyey wa wallaa cid tawallisiiyey xukun wa cazala cidna xukun ka qaaday halkay mareen ayna buu isticmaalay waa ismi istifaam namruud sarfiga waa loo diidaya la tanwiimin maayo waxaana u diidaya calam ujma weeyaan waa lilcalamiyati waalcujma waana min wlaadi xam bin nuux alayh salaam waxa uu sheegtay rububiya nebi ibraahimna waxau ku tuuray oo khaliil raxmaan ah naartii iyo dabkii ayaa ku tuuray namruudna waxa loogu magacaabay bay yidhahdeen culimmadu waa likarati tamarudihi wa canaabihi waistikbaarihi waxaa aad u fara badnaa madaxadaygiisa iyo canaadkiisa iyo kibirkiisa ayaa aad iyo aad u fara badnaa kancaanna waman amlaka malaka eh, kutubta qaarkood baa qoraya malaka sooma malaka mulkiye isagu weeyaan amlakana cid kalu wax u dhiibay weeyaan ah, waa afcalay noqonaysaa marka siyaadadii iyo maamulkii arlada ayaa cid kale ugu dhiibay cidna xilkiibu ka qaaday booski dadkaa uu ka qaadana cid kale ayaa ugu dhiibay ayna namruud namruudkan afar shood baa loogu dhawaaqaa bifatxi nuun wa bidami nuun iyo in daalka laga dhigo ki dhibicda lahaa iyo in laga dhigo ki bila dhibicda ahaa iyo namruudu numrudu iyo namruudu afartaba oo lagu dhawaaqa ayna namrudu namruud me ayna me waa ismu istifhaam namrudu namruud wa kancaanu iyo kancaan waa aabbihi wa man ay waladiina kuwiina me amlaka milkisiiyey alarda dhulka hayrahu hayrkii milkisiiyey oo u dhiibey wawallaa tawallisiiyey xukun cid kale wacazala bacdahum berhkoodna xil ka casilay oo ka qaaday maxsuulka baydku waa maxay ayna namruud ibnu kancaan me namruud oo ina kancaanihi kancaan oo aabbihiihina me ciddii mulkiisiisay riyaasada arlada cid kale ee tawalisiisay mee kulluhum maatu dhammaan way dhinteen wa dahabuu ilaa jazaai maa camiluu waxayna u tegeen waxa weeyaan wixii ay shaqaysteen ee adduunyada ay kala dhaadhaceen jazihiisii iyo abaalmarintiisii ayna caadun ayna fircawn waman rafaca alahraama man yasmac yakhl ayna mee caadun caad ayna fircawnu fircawn mee waman ay waladii kii mee rafaca kor yeelay ay huwa manku alahraama buuraha ahraamta la ydhaahdo ee saddex geesoodkaa kuwii kor yeelay mee man yasmac kii kastee maqla shay-an shay yakhal wuxuu u malayn masmuucahu waxa uu maqlayo saadiqah run buu u malay wuu sii wadaa weli istifaamtii ayna daba socota caad ibnu caws ibnu iram ibnu sam ibnu nuux wey wa kaana jabbaaran caniida nin madax adag buu ahaa waxaa la sheegaa inuu noolaa alfan wa miatay sana kun iyo laba boqol oo sannadood buu noolaa wa tazawaja alfa bikrin kun dumar u guursaday wuxuuna dhalay afar kun oo raga dhararkiisuna aad iyo aad buu u dheeraa ilaa ay ku tilmaameen culimmadu arbaca mia dhiraac afar boqol oo suxul awlaaddiisiina dhammaantood isaga raaceeno waxay noqdeen maxayjabaabiro kuwa madax adag fircawnna waynu garananaayo waa caduwu muusa calayhi salaatu wasalaam magaciisana waxaa la ohan jiray weliid bin musxab masar ayaa in fara badan wakti badan u mulkisnaa oo gacanta uu ku hayay rububiyana waa sheegtay oo wuxuu yidhi ana rabukum lacla uluhiyana waa sheegtay maa calimtu lakum min ilaahin hayri alahraam waa jamcu haram haram baa ahraam lagu jamciyey waana buuro mashhuura oo ku yaala magaalada masr oo loo dalxiis tago oo waxa weya saddex geesooda mantaasi waa shardiya yasmac waa ficlu shardigii yakhal waa jawaabu shardigii yasmac mafcuulkeega u go'an yahay yasmac shayan yakhalna waa min afcaal lquluub oo labadii mafcuulba meesha way ka go'an yihin ayna maa caadun caad ayna fircaunu fircawn me waman ay waladii kiime rafaca kor yeelay huwa manku alahraama buuraha ahraamta la yidhaahdo man yasmac kii kastee maqla waa shardiya man yasmac kii kastee maqla ay huwa manku shay-an shay kii maqlaa yakhal wuxuu u malayn masmuucahu waxa uu maqlayo saadiqa run buu u malaynaya labadeedii mafcuul waa kuwa labadeedii mafcuul waa kuwa waana mael iyo mahmah man maxsuulka baydku wuxuu noqonayaa ina caadan wa fircawna caad iyo fircawn iyo kuwii ahraamta dhisay iyo kuwii lamidka ahaa kulluhum maatuu dhammaan waa ay dhinteen wa wasaluu ilaa jazaa'i camalihim camalkooga abaalmarintiisiina waa ay gaadheen kii shay maqlaa wuxuu u malaynaya waxaa uu maqlay run ayaa waxa weeyaan uu u malaynaya inaman saaduu washaaduu wabanow halaka man ay aladiina kuwii mee saaduu madaxda noqday washaaduu dhismayaasha adkeeyey oo wabanow dhismayaasha dhisay halaka waa ay halaagsameen alkullu dhammaan falam tuqni kamay tarin alqulalu qalcadihii ay dhiseen iyo dabaqyadii iyo dhufaysyadii ay samaysteen waxba kamay tarin weli aynayna daba socota waa ismu istifaam saadu waa min asiyaada waa bimacna riyaasa kuwii madaxda noqday me washaadu laba mid baa laga keena yidhahdeen in laga keenay min ashaydi bifatxi shiin waana rafcu lbinaa in dhismaa kor loo qodo ay la dhaba iyo in laga keenay min ashiidi bikasri shiini waana aljisu waa nuuradda wey me kuwaasi xaggay mareen wa banowdani waa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas caam baa lagu cadfay khaas waayo waxaa la adkaynaya dee dhismuhu ka mid yahay sooma maxaa caama dhismaha caama sooma adkayntan la adkeeye la tilmaamayna waa khaas sooma waa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas banow halaka alkullu dhammaan way halaagsameen alkullu asha ku jirtaay waa ciwad bay yidhahdeen culimadu waxayna ciwad ka tahay mudaaf waayo kullu iyo bacdu iyo waa waxyaalaha idaafada laazimo wey haddee laga xadfo mudaaf ileyhooga la xadfana tanwiin tanwiinan ciwad la ydhahdaa meesha timaada kullun iyo bacdun laakiin mararka qaarkood waxaa la geliyaa al laakiin waa naadir lamana odhan karo waa khata iyo khalad culimada ayaa adeegsaday alkullu baa la odhan laakiin waa naadir marka alkullu halaka waa ay halaagsameen alkullu ay kulluhum bay noqonaysaa dhammaantood damiirkuna wuxuu noqonayaa namruud iyo wixii kasoo dambeeyo dhan baa loo celinaya falam tugni waxba kamay tarin alqulal alqulal waa jamcu qullatin baa lagu jamciyey jamcu qulla waxaana la dhahdaa alxisnu waa dhufayska ama waxaa la dhahdaa ra'suljabali wa aclaa buurta halka ugu saraysa dhaladeeda ayaa loo yaqaanaa qulla la dhahdaa marka waa jamceegi imaam shaaficina waa kii lahaa lanaqlu saakri min qulali ljibaali axabu ilaaya min minan rijaali waqaaluu lii biana alkaasba caarun faqultu lcaaru fii dilii suaali lanaqlu sakri min qulali ljibaali dhagxaan inan ka soo gurto bu iran ka soo urursado buuraha dhaladooda ayaa axabu ilaya min minan rijaali la iiga kalgacay la badan yahay maxay ragga tarsheegadkooga waxay igu yidhahdeen buu yidhi waqaaluu lii biana alkasba caaru inaad shaqaysato o dhididaa waa ceebshaas faqultu lcaaru fii dilli su'aali anna waxaan idhi bu yidhi caarka iyo ceebku waxa uu ku jiraa su-aasha dadka wax la weydiisanayo ee la baryootamayo hoosteeda ayaabuu yahay marka waxaanu uga socnaa waa qulal bu isna adeegsaday ayna me man ay alladiina kuwii me saaduu madaxda noqday washaaduu dhismayaasha adkeeyey ama washaaduu dhismayaasha ku qurxiye nuurad oo wabanow dhismayaal dhisay halaka waa ay halaagsameen alkullu ay kulluhum dhammaantood falam tugni waxba kamay tarin alqulalu fooqyadii iyo waxyaalihii ay adkeeyeen waxba kamay tarin macnaha beydku waa maxay mee kuwii boqorada noqday dhismayaashana kor yeelay ee dhisay kulluhum halakuu wamaatuu dhammaan way dhinteenoo way halaagsameen falam taqihim min almowti alxusuunu alxasiina wa ru'uusu ljibaali lmurtafica kamay ilaalin geerida fooqyadii ay samaysteen ee adkaa iyo buurihii dhaladoodii kamay adkaynin allahna waxau ihi faidaa jaaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa ystaqdimuun ayna arbaabu lxijaa ahlu nuhaa ayna ahlu lcilmi wlqawm lwal ayna me arbaabu lxija dadkii caqliga badnaa me ahlu tuqaa dadkii taqwada uhelka ahaa me ayna me ahlu lcilmi dadkii cilmiga uhelka ahaa walqawmu raggii me qoomkii alwalu hore weli aynayna daba socota halka naadimku wuxuu ka gudagalay inuu inoo sheego fii dikri wafaati saalixiin dadkii wan wanaagsanaa iyagana geeridoodii iyo dhimashadoodii intuu inoo soo sheegay kuwii jabaabirada ahaa waxa weeyaan geeridoodii iyo halaagoogii macnuhuna wuxuu ka dhigan yahay fadunyaa laysat daara iqaamatin laa lisaalixin walaa litaalix adduunyadu daar lagu nagaanayo ma aha nin xun iyo nin wanaagsan labadaba waa daaru lmixna waalguruur waalfanaa way dhammaanaysaa arbaab waa jamcu rabbin waana bimacnaa asaaxib alxija bikasri lxaa waa alcaqlu caqliga ayaa la dhahdaa ahlu tuqa waxaynu ka bedelanaa alxija ayna arbaabu lxija ahlunuhana qaar baa qoraya ahlunuha annuha waa jamcu nuhya waa alcaqlu wey alcaqlu weeyaan iyaduna markaa waxaa laga bedelayaa arbaabu lxijaagaa hore ayna ahlu lcilmi waalqawmu luwal me dadkii cilmiga lahaa iyo qoomkii hore me aaway saxaabadii aaway taabiciintii aaway dadkii wanaagsanaa xaggay mareen alwal waa jamcu lula alula baa lagu jamciye uwal qowmkaana laga sifaynaya dee qowm waa mudakere waa btibaari jamaca laeegaya btibaari ljamaca ayaa la eegaya bictibaari ljamaca ayaa la eegaya marka beydkani wuxuu ku tacalluqaya oo uu munaasabo ula leeyahay dadkii caqliga lahaa dadkii taqwada uhelka ahaa sida kuwa ka horeeyaaba ay ugu tacalluqeen dadkii jabaabirada ahaa ee ahlu shirkiga ahaa ee ahlulkufriga ahaa ee ahlu dalaalaha ahaa ee ahlu dulmiga ahaa dhammaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa geeri ku xukumay qarnan bacda qarnin jiilan bacda jiilin ayna arbaabu lxija mee kuwii caqliga u saaxiibka ahaa ayna ahlu tuqa ahlu tuqa mee dadkii taqwada iyo alla kacabsiga u helka ahaa ayna mee ahlulcilmi dadkii cilmiga uhelka ahaa walqawmu raggii mee qowmkii al uwaluhooe weli istifaamtayna daba socota imaamu shaafici ayaa lagu yidhi hebel baa ku habaaray isagoo sujuudsan ayuu ku habaaray oo muxuu yidhi wuxuu yidhi ilaahay ha dilo imaamu shaafici wuxuu yidhi tamanaa rijaalun an amuuta fain amuut fatilka sabiilun lastu fiihi biawxada tamanaa rijaalun li an amuuta fain amuut rag baa calool doonay buu yidhi maxay inaan anigu geeriyoodo haddii aan dhinto buu yidhi waa wado layga horeeye wado anuu keliyaan ku ahay ma aha waayo dadkii wan wanaagsanaabaa wada tegey aynama arbaabuxija dadkii caqliga u saaxiibka ahaa ahlu tuqa dadkii taqwada uhelka ahaa aynama ahlulcilmi dadkii cilmiga uhelka ahaa walqawmu raggii mee qowmkii alwalu hore maxsuulka beytku waa maxay mee dadkii asxaabu lcuquul alsaliima dadkii taqwada uhelka ahaa me dadkii ahlulcilmiga ahaa me aqwaamtii horraysay culimo iyo sulaxa iyo zuhado lahaa me kulluhum maatu dhammaan waa dhinteen dhammaan way dhinteen syuciid llahu kula minhm wsayجzi faacila ma qad facal sayuciidu waa soo celin doonaa allahu allah waa soo celin doonaa kulan dhammaan kulliga oo minhum ayaga ka mida wasayجzi waa abaal marin doonaa ay huwa rabi faacilan sameeye maa ay bima kiibuu ku abaal marin doonaa qad facala uu sameeyey huwa manku hu maaga sayuciid llahu kula minhm siinku waa siinstiqbaal ilaahay waa soo celin doonaa minhum damiirka ku jira waa wuxuu unoqonayaa kuwii lagu soo sheegay abyaada hore oo dhan wixii ka soo sheekeynay oo dhan ayuu unoqonaya wasayajzi faacila ma qad facal siinkan laftiisu siinkii horu lamid ya waa siin listiqbaal waa lagu abaalmarin doonaa faacilan nakiru ka dhigay nakiro ayaa ka dhigay lilcumuum si ay cumuum u faa'idayso aawadeed ayaa waxa weeyaan uga dhigay nakiro oo macrifo uga dhigi waayo markaa ficilkaa jaza ayaa laba mafcuul qaata mar waxay leeyihin culimmadu sidiisu ugu tallaaba mararka qaarkoodna ka hore daatadiisu daat buu ugu gudbaa ka dambena xarfujir buu ugu gudbaa markaa waxaa suuragala in laga dhigo faacilantan waa mafcuulkiisii koobaad maana waa mafcuulkeegii labaad in xarfujar baa ka go-an way dhici kartaayo bimaa la ydhaahdo oo ba uu ku gaadho qad facala facalo faacilkeegii waa huwa oo wuxuu noqonayaa manka eh, faacilku u faacilka laftiisu noqonaya maadan maadaama mawsuula aynu ka dhignay caaidkii u noqon lahaana waa mafcuul meesha ka go-an facalahu bay noqonaysaa macnihii muxuu noqon se yuciidu waa soo celin doonaa allaahu allah waa soo celin doonaa kullan dhammaan kulliga oo minhum ayaga ka mid a waseyajzi waa abaal marin doonaa ay huwa rabbi faacilan sameeye maa ay bima kiibuu ku abaal marin doonaa qad facala uu sameeyey huwa faacilku hu maaga waa basiid bay la tahay maxsuulka baydku waa maxay allah subxaanahu wa tacaala waa soo celin doonaa waana soo ururin doonaa kuwaa la soo sheegay dhammaantood waa namruud iyo wixii ka dambeeyey o dhan maalinta qiyaamaha fa yuxaasibuhum wa yujaazihim bima facaluu allah waa xisaabin doonaa wuu ku abaalmarin doonaa wixii ay la soo dhaadhaceen ay soo kasbadeen hadduu uu khayr yahay fa jazaauhum khayrun haddii uu shar yahayna fa jazaauhum sharun marka wixii ay samaysteen ee ay sameeyeen adduunyada dusheeda ayaa ka horreeya oo lagu abaalmarin doonaa aybunaya asmac wasaaya jamacad xikaman khusat bihaa khayr lmilal wuxuu yidhi sheekhu dardaaran u bilaabay ey bunaya wiilkaygiiow ismacay istamic dhegayso wasaaya talooyin jamacad ururisay ey hiya wasaayadu xikaman xikmado xikmadahaasoo khusad lagu gaar yeelay bihaa xikmadaha khayrulmilali diimaha tii ugu khayrka badnayd ey buu adeegsaday ey waa maxay waa xarfu min xuruufi nida lafdiga ay a iyo aba waa linida qariib soo nidaha dhow baa loo isticmaala bunaya waa taskiiru ibnin ibnin baa la taskiiriyey ibninna asalkiisu banawun buu ahaa marka fucayl lagu taskiiriyana wuxuu noqonaya bunayun buu noqonaya kadib wowgaas ayaa loo bedelaya bunayun buu noqonaya marka yaalmutakalim loo idaafeeyo saddex iyo ood baa kulmaya yaalmutakalimka in la gooyaa waajib noqonaysa marka laba mid bay noqon isgu dhawaaqda ay bunayi oo yadi baa go-aan ama intaanad goynin ka hor baad u qalbinaysaa yadaasi qawaacidka lagu qaatayo alif kadibna aliftii markaad goysid fadxadaad u dayni ay bunaya aliftii baa go-an marka horaynu qaadan qawaacidkan ku qaadan marka waxaa suuragal ah bunayadan uu leeyahay inuu yahay ibnuhu min anasabi ilmihiisii isagu dhalay inuu yahay baa suuragala oo isaga ula khitaabayo waxaa kale oo muxtamil ah inuu mutlaqu sibyaanun u jeedo iyo dalaabada waayo dee waa la talinaya maadaama ula talinaya ina waalid buu u yahay soo ma waayo nasteexooyin buu usoo jeedinaya ibnina wuxuu u cabiray isagoo ah taskiirsan waa ligaayati shafaqatii calayhim aad buu ugu dhimrinaya aad buu ugu dhimrinaya ismac asimaacu waa alqabuul walcamalu biha waa in la maqlo oo la dhugto oo loo soo jeegsado waxaa kala duwan asimac iyo alistimac simaacu waa wax adu iska socda aad la kulantay ood dhegaysatay unaad maqashay istimaacuna waa waxaad dhagaha usoo jeedisay oo aad ka bogatay ee maha tanna ka maqal tanna ka siidaa alwasaaya waa jamcu wasiya waxaana looga jeedaa halkan nashrulcilmi ونفع المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والdلالة على الخyر in cilmiga la نashriyo oo la faafiyo in dadka mسliminta ah wax loo taro in macruufka la faro in nahyiga la reebo in khayr oo dhan la istusiyo taas baa looga jeeda xikmna waa jamcu xikma xikmatin buu jamciyey waxaana looga jeedaa alcilmu almaqrunu bاlcamal waa markaa bihaa damiirka ku jira xikamka ayaa uu noqonaya milalina waa naaibulfaacilkii khusat weeyaan naaibulfaacilkii khusat weeyaan jamacad faacilkeeguna wuxuu noqonayaa alwasaaya ay hiya bay noqonaysaa wuxuu yidhi ay bunaya inankaygiiyow ismacay istamic dhegayso wasaaya talooyin jamacad kulmisay ay hiya wasiyooyinku xikaman xikmado xikmadahaasoo khusat lagu gaar yeelay bihaa xikmadaha khayrulmilali adyaanta iyo diimaha tii ugu khayrka badnayd wa khayruhaa diin lislaami waradiitu lakum lislaama diina wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaasi wayakuuna arasuulu alaykum shahiida maxsuulka baydku waa maxay inankaygiyow isoo qaabil iga aqbal wasiyooyinkan iyo dardaaradan aan ku siinayo taasi oo kulmisay xikamo aad iyo aad u fara badan adiga ku anfacaya kuwa kula midka ana anfacaya laguna gaar yeelay caddaynteeda iyo ururinteeda diimaha tii ugu khayrka badnayd oo adiin islam khulaasadiisuna saasay noqon udlub ilcilma walaa tagsal fama abcad alkhayra calaa ahli lkasal dardaaranadii kuwanaa ka mid a raadi oo dalab alcilma cilmiga raadi walaa tagsal ha caajisin famaa shay weyn ayaa abcada fogaan badnaysiiyey ay huwa maagu alkhayra khayrka ka fogaan badnaysiiyey calaa ahli lkasali wahsiga kuwa u wehelkaa dushooda wuxuu yidhi uطlb waa ficlu amrin waana wujuub waa rasulku wuxu yidhi salى اllahu alيه wasalam طalb اlcilmi fariidaة calى kuli muslim cilmiga in la raadceeyo oo la dalbo oo la raadiyaay waa fariido iyo waajib saaran qof kasta oo muslima waxaana loola jeedaa cilmigan aladi laa yasacu alcaaqila albaaliga jahluhu waa qofka caaqilkaa ah ee baaligaa ah, ka ayna suuragal u ahayn inuu jaahil ka noqdo laadaasi waa laa unaahiyade tagsal waa min baabi calima yaclamu kasalka waxaa la dhaa waa altathaaqulu walfutuur waa wahsiga iyo caajiska camaa la yanbagii an yutaqaatala an waa waxyaalaha ayna mudnayn in laga caajiso oo laga caajiso oo laga caajiso marka wuxuu leeyahay dadaal oo ku dadaal ilmiga xasilintiisa iyo raadcayntiisa waayo taxsiilkiisu kuma suuro galo juhdi iyo kadi iyo mashaqo in loo maro mooyaan hana ka caajisin ishtiqaalka aad ku mashquulaysid waxa weeyaan cilmiga alkhayr didu shar buu ujeedaa didu shar ayuu ujeedaa maadaasi waa tii carabiyada loo yaqaanay taajubiyada tacajubiyada wey abcadana waa ficlu tacajubkii faacilkuna waa huwa oo maadu u noqonaya alkhayrna waa mafcuulkii jumladaasi ayaa noqonaysa maada khabarkeegii calaa ahli lkasri nijaariya majruurku wuu kusoo tacaluqaya macnihii muxuu noqon ulub ulubi iltiqaau saakiniin baa loo kasriyey insaakinaan iltaqa yagsir maa sabaq wa in yakun liina faxadfu istaxaq utlub raadi alcilma cilmiga raadi oo walaa tagsal haka noogin oo haka daalin cilmiga raadintiisa famaa shay weyn ayaa abcada fognaan badnaysiiyey ay huwa maagu alkhayra khayrka calaa ahli lkasali kuwa wahsiga u ehelka ah wuxuu leeyahay maxsuulka beydku yahay ku dadaal xasilinta cilmiga diinta aad xasilinaysid hana ka caajisin waayo kuwa u ehelka ah kasalka waa ay ka fog yihiin culumta inay gaadhaan iyo macaarifta iyo khayraadka bucdi aad iyo aad loola yaaba aya ay ka fog yihiin mana gaadhaan weligooda taa iska ilaali buu ku leeyahay waxtafil bilfiqi fi diini walaa tashtagil canhu bimaalin wakhawal waxtafil ku dadaal bilfiqhi fahamka fi diini shariicada aad fahamtid walaa tashtagil ha ka mashquulin canhu ay ayilcilma walfiqa cilmiga iyo fiqiga wakhawale nicmo ilaahay uu ku siiyana kaga mashquuli iyo shaqaale ixtafil bimacnaa ictani wajtahid weeyaan waa ku dadaal wey wajmac xawaasaka lilfahmi fi diin diinta inaad fahamtidna xawaasaada usoo ururi oo usoo jamci fiqiga xagga luqada alfahmu baa la dhahdaa dee istilaaxana waxa weeyan waa alcilmu bilaxkaami sharciya almuktasabatu min adilatiha tafsiiliya macnaha maanta looga jeedana waa macnaha luqawiga ah weeyaan macnaha luqawiga ah ee alfahmu ah ayaa loola jeedaa culimad fi diinna waxa weeyan waa shareecadii addiin macnayaal fara badan buu ku yimaada macaani fara badan baa loo isticmaala sida aljaza oo kale maaliki ywm اdiin addiin waa ywm jaza sooma iminka waxaa loo jeeda ashariica ayaa looga jeeda walaa tashtail canhu bimaalin wakhawal maalku waa maa malagtahu waa waxaad mulkisan tahay ee hadanatay khawalka waa maa acطaahu llahu tacaala min anicam waa waxa ilaahay ku siiyey oo nicmo ah oo addoomma ah waaxid waa loo isticmaalaa jamacna waa loo isticmaalaa lab waa loo isticmaalaa dadig waa loo isticmaalaa khawal wuxuu la mid yahay xasham ayuu la mid yahay iyo khadam wasnan wa macnan marka wuxuu leeyahay waxtafil ku dadaal bilfiqhi fahan aad fahanto fi diini diinta walaa tashtagil ha ka mashquulin adigu canhu ey ayilfiqha walcilma cilmiga iyo fiqhiga bimaalin xoola ha kaga mashquulin wa khawalin shaqaale iyo hanti iyo nicmo ilaahay ku siiyeyna ha kaga mashquulin kun caaliman fi nnaasi aw mutacalima aw saamican falcilmu thawbu fakhaari wإida fahimta اlfiqha cishta musadara fi اlcaalamiina mucadama اlmiqdaari wacmal bima cullimta falculamaau in lam yacmaluu shajaru bilaa ihmaari sheekhaas kale waa abyaad uu leeyahay ibnulwardi wuxuu leeyahy ama caalim ahaw dadka dhexdooda ama mid mutacalima oo wax barto ahaw ama mid wax dhegaysanaya ahaw waayo cilmigu waa thawbu fakhaar waa maro iyo hugii waxa weeyaan sharafta iyo wanaagga haddii aad fiqiga fahantidna cishta musadara waxaad noolaanaysaa adigoo layska kaa horaysiinayo fi caalamiina dadka dhexdooda mucadama almiqdaari qadarkiisana la weyneeyo wacmal bimaa culimta waxaa lagu baray ku camal fal falculamaau in falculamaau culimadu in lam yacmaluu haddii ayna ku camal falin shajarun ay ka shajarin bilaa ifmaarin wuxuy ka dhigan yihiin oo ay la mid yihiin geed bilaa midha ah oo kale waxtafil ku dadaal bilfiqi fahanka fi diini diinta aad fahanto walaa tashtaqil canhu ha ka mashquulin bimaalin xoolaa kaga mashquulin iyo wakhawalin macnaha baydku waxa uu noqonayaa waxaad ku dadaashaa xasilinta aad xasilaysid cilmiga diinta kuna dadaal hana ka mashquulin xoolo iyo waxyaalaha ilaahay kuugu barwaaqeeyeyna ha kaga mashquulin wahjuri nawma waxaasilhu famaan yacrif ilmadluuba yaaxqir maa bedel wahjur ka tag annawma hurdada waxasil xasili adigu hu ey ayilfiqa walcilma cilmiga iyo fiqiga xasili faman yacrif kii kastee garta ay huwa manku almadluuba waxa uu dalbaya ee uu raadcaynayo yaxqir waxa uu liidaa ay huwa manku ma ay ayladika ayuu liidaa badela uu bixiyo huwa manku hu maaga wuxuu leeyahay wahjur bimacnaa utriki nawma hurdada ka tag hurdada ka tag waxasil xasili hu damiirka xasil ku jiraa wuxuu noqonayaa waa fiqigiiyo cilmiga ayuu noqonaya utruk nawma layaali habeenada hurdada aad khaaqdahaysid ka tag buu waayo qofka garta waxan uu raba ee uu raadcaynayo qadarkiisa waxa weeyaan waxa ka baxayo waa liidaayo wax xaqiran ayaa waxa weeyaan u arkaa wax xaqiran ayaa waxa weeyaan uu arkaa wahjur ka tag annawma wahjuri iltiqaabsaakinayn buu kasriya sheekh wahjur ka tag annawma hurdada ka tag waxasil xasili adigu hu ay ay ilcilma walfiqha faman yacrif faman yacrif manta waa tii shardiyadahay yacrif waa ficlu yair waa jawaabu shardigii maadaasi waa yaxqir mafcuulkeegii badala faacilkiisi waa huwa oo manka u noqonaya maadaasi caidkeygiina waa ugo-anyo waa badalahu way noqonaysa wahjur ka tag annawma hudada ka tag oo waxasil xasilihu cilmiga fa mankii kasta yacrif karta ay huwa manku almadluuba waxa uu dalbayo yaxqir waxa uu liidaa ay huwa manku ma ay agiladiika badala uu bixinayo huwa manku hu maaga hu maaga imaamu shaafici waxa uu yidhi اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق ذل تعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون على اعتبار لذاته waxaad ku sabirtaa buu yidhi calaa muri ljafa min mucallim macalinku haddii kugu kakanaado oo uu kugu adkaado macalinkaagu u eh, sabir buu kuleeyahy qofka aan dhandhamin dulla tacalumi saacatan waxbarashada dulligeega iyo qadhaarhkeega qofka aan dhandhamin hal saacad waxa uu kakabadaa dulliga iyo jahliga ayaa uu kakabadaa noloshiisa oo dhan qofka ay ka tagto waxbarashadu wakhtiga uu yaryahay dhimashadiisa afar ku dulkibaaro oo allahu akbar ruuxa dhalinyarkaa ah noloshiisu ilaahay baan ku dhaartay bu waa cilmi iyo alla kacabsi waana xaqiiq waa cilmi iyo alla kacabsi hadii labadaasi aanu ku sifaysnayn dee daatadiisan dhulka duldhugeynaysa waxba ictibaar male buu leeyahy wuxuu ruuxu ruuxuu ku yahay fata uu ku yahay waa cilmi iyo alla kacabsi maxsuulka beydku waa maxay waa hurdada ka tag qof yahow daalibkaa cilmiga raadcaynaya si aad matluubkaaga waxa weeyaan aad u xasilisid waayo qofka garta waxa waxa weeyaan u dalbayo allah subxaanahu wa tacaala agtiisa waxa uu ka taagan yahay iyo qaaliga uu yahay yani waxa weeyaan waxa uu ku tirinaya wax kasta oo uu u bixinayo xasilintaa uu xasilinayo shay xaqiira oo liita ayaa waxa weeyaan uu ku tirinaya wahjur nawma waxasilhu faman yacrif maluuba yakid maa bedel laa taqul qad dahabat arbaabuhu kulu man saara cala darbi wasl laa taqul ha odhanin qad dahabat way tagtay arbaabuhu ay arbaablcilm dadkii cilmiga u saaxiibkaha ah way dhintaan ha odhan kullu man kii kasta ee saara u socda kullu man ruux dhammaantii oo saara socda ay huwa manku cala derbi wadada dushiisa socdaa wasala wuu gaadhaa huwa manku ilaa madlubi waxa uu raba ayuu gaadha haddaad wadda dul socotid maanta ood meel qasdihaysid dee marunbaad gaadhi waaa wixii aad rabti sooma wuxuu ku leeyahay ha odhanin qad dahabat ay qad madat arbaabuhu waa jamcu rabbin bimacnaa saaxib weeyaan waana faacilkii dahabat faacilkeedii weeyaan laa taqul qad madat arbaabu lcilmi bimowtihim wainqiraadihim liana hada waswasatu min ashayaan ha odhanin dadkii cilmiga u saaxiibka ahaa way tegeen maxay ku tegeen bimowtihim waa ay dhinteen wainqiraadihim waa ay dabar go-een taasi waa waswaso iyo waswaas ka ahaaday xagga shaydaanka sababna u noqonaysa inaad caajistid oo aad ka daashid inaad cilmigii xasilisid waayo allah subxaanahu wa tacaala waxay ku dureertay haddii culimo ay dhimato inuu culimo kale uu ku bedelo de zamano kama marnaanayo rag waxa weeyaan diinta ilaah u gargaara oo rafciyo oo kor yeela kullu man saara cala darbi wasal waa mahmaah waa mathal wey darbiga waxaa la dhaahdaa waa mufradu durub derbi waa mufrad jamiciisina wuxuu noqonayaa duruub buu noqonaya waana almadkhalu bayna aljabalayn labada buurood halka laga gala ayaa la dhahdaa waxaana looga jeeda aariiqatu asacbatu suluuk waa wadada maritaankaygu aadka u adag yahay aadka u adag yahay markaa waa maahmaah iyo mathal weeyaan man jadda shayئa wajada calayh waman habata nabata waman zaraca xasada waa amhaasha carabiga marka wuxuu leeyahy qof kasta oo meel u socda waddo dusheed socda maqsuudkiisa mar unbuu gaadha wuxuu leeyahay ha odhanin maxsuulka baydku waxa weeyaan ha odhanin dadka cilmiga wehelkaha way tegeen dadkii fiqiga yaqaanay way tegeen zamanka kan ihi zamankii wax la baranayey ma aha waayo qofka dariiq iyo waddo adag socda ee waxa weeyaan dadaalaya ee sayrkiisa iyo socodkiisa aan u fiirsan waxyaalaha mawaanicda iyo waxyaalaha dhibaya madluubkii iyo wixii u mar unbuu gaari doonaa macnihiisu waa sida laa taqul ha odhan qad dahabat dhab ahaan way tagtay arbaabuhu ay arbaabulcilmi dadkii cilmiga u saaxiibka ahaa kullu man kii kasta ee saara u socda ee saara socda cala darbi ariiqa dushiisa wasala wuu gaadhaa huwa manku ilaa madluubihi madluubkiisa ayaa gaadhaa markaa shadriga dambe kullu man saara cala darbi wasal eh, shadriga hore ayuu tacliil iyo cillo u yahay fi isdiyaad lcilmi irqaamu lcida wa jamaalu lcilmi islaaxu lcamal fi isdiyaad lcilmi cilmiga korasashadiisa waxaa ku sugnaaday iqaamu lcida cadowga samboorayntiisa wa jamaalulcilmi cilmiga quruxdiisuna islaaxu lcamali waa camalka oo la wanaajiyo waa camalka oo la wanaajiyo fisdiyaad alcilmi waa khabarkii oo soo taqadumay irqaamu lcidana waa mubtadiy oo muahara waa mubtadiy oo muahara irqaamkana waxaa la dhahdaa aslu lugaha waa wadcu lanfi fi turaab waa in sanka la saaro carada waxaana lagaga kinaayoonaya can alidlaali walihaana waayo liana alinsaana idaa tacaadama rafaca anfa ruuxu marka uu isweyneynayo sankiisu kor u qaada sankiisa ayaahe kor u qaada alcida waa jamcu caduwin waana bidu sadiiq saaxiib buu ka soo horjeeda cadow baa lagu jamciyey maxay alcida waxa kale oo lagu jamciyaa acdaauna waa lagu jamciya labada jamacba isaga ayaa iskale marka wuxuu leeyahay aziyaadatu fi lcilmi waxay irqaam iyo sombooreyn ugu noqonaysaa cadowga ruuxa ziyaadsada cilmi ee cilmi iyo waxbarasho kororsadaa wuxuu gaadhayaa wixii uu idi diilanayey qadarkiisuna waa kor noqonayaa bayn alanaam dadka dhexdooda shanigiisuna waa dhammaystirmayaa dadka khaaska iyo dadka caamkaba noloshiisuna waa ay wanaagsanaanaysaa wuxuuna ku guulaysanayaa bikhayri dunya walaaakhira adduunye iyo aakhira khayrkeediina waa ku guulaysanaya taasina waa waxa ugu daran ee waxa weeyaan lagu duleeyo cadowga cadowgaga haddii aad doonaysid inaad dulaysid oo sambooraysid waxbarashada iyo cilmiga un ku dadaal isaga ayaa iska hadhi wa jamaalu lcilmi islaaxu lcamal waa mubtadiye khabar iyaduna muxuu uga jeedaa ziinat lcilmi islaaxu lcamal cilmiga quruxdiisu culumay waxay ku ururtay waa islaaxul camal in camalka la wanaajiyo oo la suubiyo taa ayaa waxa weyan ay ku ururtay taasi ayaa waxa weyan ay ku ururtay ilm alcilmu bilaa camalin ka shajaratin bilaa thamar bay odhan jireen cilmi bilaa camalihi waxa uu ka dhigan yahay waa geed bilaa midha ama waa ka naxlin bilaa casalin bay odhan jireen waa shini bilaa malaba oo malabba aan samaynahay cali bnu abi aalibna waxa u odhan jiray hatafa alcilmu bilcamali fain ajaaba waila irtaxal cilmigii waxa uu ku dhawaaqay camal fal haddii uu ajiibo camalkaasi waa sugnaanaya cilmigii amaa hadii kale waa ilaa fataxal uu iska guuraya uu kaa tegaya fi isdiyaadi lcilmi cilmiga ziyaadsashadiisa ayay ku sugnaatay irqaamulcidaa cadowga somboodayntiisu wa jamaalulcilmi cilmiga qurixdiisuna islaaxulcamali waa camalka oo la wanaajiyo oo la suubiyo jamililmandiqa binaxwi faman yuxram licraaba fi nudqi ikhtabal jamil qurxi almandiqa hadalka binaxwi naxwo ku qurxi faman yuxram kii kastee laga qadiyo ee laga hoojiyo alcraaba icraabta ka laga hoojiyaa ikhtabala waa wareeraa fi nudqi hadalka ayuu ku wareera hadalku ku wareeraaba jamil waa ficil amar min atajmiil baa laga keenay waana ataziyin waa qurxin weeyi mandiqana waxaa looga jeedaa waa macnihii lugawiga ahaayo waa annudqu watakalum waa hadalkaa loo jeeda wuxuuna ku leeyahay zayin waxasin nudqaka bicilmi naxwi waxaad ku qurxisaa nudqigaaga iyo hadalkaaga cilmiga naxwaha loo yaqaano waayo lianna naxwa kalmilxi liacaam naxwuhu wuxuu u yahay culumta sida waxa weeyaan milixdu ay raashinka u tahay waatay odhan jireen kalaamun bilaa naxwin ka acaamin bilaa milxin saasay odhan jireen hadal bilaa naxwihi wuxuu ka dhigan yahay cunto bilaa milixa culimada qaarkood tashbiiha waxay yidhahdeen waa xagga qilada yidhahdeen xagga qilada oo waxa weeyaan hadii ay ku badato milixdi cuninada haddii ay ku badato de faa'iido ma yeelanaysa sooma naxwiina haddii uu ku farabato kalaamkii waxa weeyaan faa'ido yeelan ma yidhahde laakiin wejhu shabaha caynkaasi cid ma jirto ya cid oo culimo oo tidhi sidaasi waxa weeyaan ma jirto oo ku tagtay waa qowl daciifa ah wey si kastood u beratid naxwihi ood waxa weeyaan ku xeel dheeraatid wanaag uu kordhiyo mooyaane marnaba eega kama imanayso wejhu shabi waxa weeyaan bay yidhahdaan culimadu waa xagga ixtiyaajka ixtiyaajka baahashada weeyaan markaa culumtii way u baahan tahay naxwihii sidaa ay cunaduba ugu baahan tahay milixda waa xagga ixtiyaajka markaa tashbiihu wajushabuhu waa xagga ixtiyaajka ayay yidhahdeen faman yuxram icraab binudqi ikhtabal fadaasi waa tacliiliya mantaasi waa shardiya yuxram waa ficil mudaarico waa ficlu shardigii waana majhuul baa loo bineeyey iltiqaw saakiniinimaana loo kasriyey faacilkii naaibu faacilkiina mantu u noqonaya icraaba waa mafcuulkiisii waxaana looga jeeda icraabka altabyiinu waliidaaxu bimacrifati alfaacili walmafcuuli walmudaaf ilayhi wagayriha in la cadeeyo faacilkii iyo mafcuulkii iyo mudaaf ilayhi kuwaasaa la ydhahdaa fi nudqi wuxuu ku tacaluqaya ikhtabal ku tacaluqaya ikhtabala kolkaa wuu ka soo horreysiyey oo waa lidarurati nadmi ayuu ka soo horreysiyey markaa wuxuu leeya lianna man lam yacrif cilma naxwi qofka aan baran cilmiga naxwaha laa yacrif asawaaba min alkhaطi kama garanayo sawaabkii khaطa iyo gefka kama garanayo walaa yuxsin alcarabiya carabiyadana wanaajin maayo carabiyadana wanaajin maayo annaxwu qandaraة اlaadaabi hal axadu yujaawizu baxra ila biاlqanaطiri low taclamu طayru ma fi naxwi min adabi xanat waanat ilayhi bilmanaaqiiri ina alkalaama bilaa naxwin yuxasinuhu nabxu lkilaabi waaswaatu sanaaniiri wuxuu yidhi naxwuhu waa qandaraة اlaadaab aadaabta biriish sheegi weeyaan buu yidhi ruuxna badda ma ka gudbi karaa biriish la-aan waa maya shimbirtu hadii ay garan lahayd bu waxa naxwaha ku jira oo adaab ah way u soo eleladi lahayd waxa weeyaan codadkeeda iyo sawdkeeda kalaam bilaa naxwihi kalaam bilaa naxwo ah, oo naxwo qurxinaya aanu jirin wuxuu ka dhigan yahay waa ayda ciddooda oo kale ah, iyo aswaatu sanaaniir xayawaanka sawdkiisa marka wuxuu ku leeyahay dee iska hagaaji oo qawaacidkii waxa weeyaan baro qawaacidkii baro si kastood u dhegaysatid cilmigii ood istidhaahtid dabdi oo weele haddii aanad fanigii naxwo aanad baran markaad istidhaadid raaco unbay kaa noqon doontaa maxay dee muxaadaraad dhegaysanaysa marka haddii aad doonayso inaad ku intifaacdood hore usii socotid waa laabudda sheekh waa laabudda maa min caalimin ma jiro ilaa waxa weeyaan marka taarikhdiisa laga sheekaynayo dee waxa weeyaan waxaa lagu odhanaya naxwiyun baa lagu odhanaya adabiyun sarfiyun baa lagu odhanaya sooma marka waa laabudda ha odhani wakti baa igaga lumaya jami qurxi almandiqa hadalka ku qurxi binaxwi naxwo ku qurxi faman yuxram kii kastee laga qadiyo ee laga hoojiyo alcraaba icraabta kii laga hoojiyaa ikhtabala waa ku wareeraa fi nudqi hadalka u hadlaya isagaan isku kalsoonaanayna isaga lafdiisa ayaan isku kalsoonaanayna wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astairka watuub